وأتباعه ومن حذا حذوهم وسلك على طريقهم واقتفى أثرهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فالإمام alimaam nawowi raximahullah ismuhu yaxya wa kunyatuhu abu zakariya wa laqbuhu muxyi diin wa cumruhu arbacun hamsu wa arbacuun faradia allahu ardah wajacala aljanata madwa kitaabkaynu bilaabayno imaamka alife ururiye waa imaamu nawowi shaykhulislaam walmuslimiin wuxuu dhashay markay ahayd hijirada lix boqol kow iyo soddon sano wuxuu dhintay markay hijirada ahayd lix boqol lix iyo toddobaatan sano shan iyo afartan sano imaamku noolaa wax kale imaamku ma uusan qaban inuu wax baranayay yawmiya laba iyo toban cashir buu qaadan jiray markuu daalibkaa wax baranayay yawmiya laba iyo toban cashir buu qaadan jiray markii dambe uu shiika noqdayna saddex iyo labaatan kitaab ka badan buu sanifay inagu soomaali marka inuu nahay sheekheeni gaar ahaanadi maxaa jira minhaajka ninkii dejiyey riyaad usaalixiin ninkii dejiyey labadaas kitaabba dalkeena aad bay ugu baaheen oo looga faa'iidaystay marka sideed boqol oo sano muddo laga joogu sheekha sii maqan yahy sideed boqol oo sano wixii muslim ee ku noolaa sheekh buu yahay taasaa looga faa'iideysan jiray wuxuu alifay kitaabka ninka alifay waa ninka markaynu ururino kitaabka markaynu taaban alarbaciin nawawiya magaciisa la yihaah laba iyo afartan xadiid baa ku taal axaadiistiisa say u dhan tahay waa muctamed saxiix wey inteeda badan muslim iyo bukhaari buu ka keenay waxoogahana kutubta kaleuu ka keenay kutubo caam aho aada u qiim badan axaadiista xadiidkii la arkaba marka gaar ahaan loo sarxa la ogaan doonaa islaamka oo dhan buu tilmaamaya ama thuluskiis buu tilmaamaya ama niskiis buu tilmaamaya ama kolka gobashii markaynu bilowno imaamu nawowi raximahullah wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim abda hada alkitaaba waxaan kitaabkan ku bilaabayaa bismi illah alla magiciis magacaas iskashadiisa allihii arraxmaan naxariis guud naxariisa arraxiimi mid gaar ahaaneed naxariista alxamdu mahad dhamaanteed waxaa leh lilaahi rabbiga ger lagu caabudo a mahad dhamaanteed iska leh lalama wadaago allihii rabbialcaalamiina uunka abuuray lahaa maamulay kalimatu rabbi baa saddexaas macana siinaysa bimacna alkhaaliq wa bimacna almudabir wa bimacna almaalik uunka iyo abuuray ilaah keliyeed yaana milkiya asaga keligiisaale cid waxlale lama arg yaana maamula asaga keligiis kolka allaha uunka u rabbigaa a mahad giddigeed iskale alxamdu mahad waxaale lilaahi rabbiga gar lagu caabudo allihii rabilcaalamiina oonka sidii u dhan yahay u rabbiga ahaa allihii qayuumi samaawaati ciraryaal joojiyey wal dhulalyaalna joojiyey hadduu joojiyo oo uu sameeyeyna wixii uuna isku abuuray samaawaadka iyo dhugaalyaalka dhexdooda haddana masaarixdoodii iyo xaajaadkoodii ku filaaday mar ayagiiyuu joojiyey mar labaadna wuxuu ku filaaday wixii dan iyo masaalixa ay ahlu samaai waalardi lahaayeen oo dana oo dhan uu ku filaaday wax ka dayacan male waxba meeshii yuhu ku og yahay wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquha wayaclamu mustaqaraha wa mustawdacaha kulun fi kitaabi mubiin waxaas o dhan waaba qoran yihiin haddana waxaan la ogeyn male wax la ilowsan yahay male wax dayacmoo la gaari waayoy male mahad dhamaanteed allahaasaa le alxamdu mahad dhamaanteed lilahi rabbiga ger lagu caabudaale allihii rabbilcaalamiina uunka dhamaantiis lahaa abuuray maamulaayey qayumu samaawaati walaradiina dhulalyaal iyo ciraryaal joojiyey kuna filaadi uunkii uu ku dhex abuuray alihii mudabiri lkhalaa'iqi uunka maamulayey ajmaciina dhammaantooduu maamulaayo wax isku dhacaa iyo wax isdaba maraa iyo wax dib u dhacaa iyo wax soo hormaraa male nidaam daqiiqa oo loo sameeyay ku socdaan la shamsu yanbagii lahaa an tudrika alqamar wala llaylu saabiqu nnahaar wa kullun fii falakin yasbaxuun والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ذلك تقدير العزيز العليم إلى أود بدن أونكي سكادة أقوم بدن وحكل مينين أسان أمام مري أونكي اسكت بردي وحي مخلوق سمين وكان سحول الله بابور كان بابور كان وكلها طيوردان shiira jiirarka dheerdheer ee nalkay la hardamaysa markabkaan markabkaan u ku dhaca laakiin dameer dameer ku dhaca ma arkaysa walaa riti riti ku dhaca ma arkaysi walaa saxsax ku dhaca ma arkaysi xidig xidig ku dhaca ma arkaysi waxaa ilaahay lagu faragelin sidii u socda habeen maalin ku darmi maha maalin habeen ku darmi maha laakin waxay gacantii makhluuqa gala aa kala hagaagila allihii mudabiri lkhalaa'iqi uunka dhammaantiis maamulayay ajmaciina ideelkood allihii baaxisi rusuli rusul yaala soo bixiyey oo markuu uunka uumay iskama daynin rusul uu soo diray fusushii naftooda inta la carbiyey oo la agaasimo oo la tababaro oo la isku duway oo kitaab xaq a ah lagu dejiyey yaa la yihi addoommahana hogaami aniga allah jidkaas ah aan sameeyeyna ku hogaami allihii baaciti rusuli rusul yaala bixiyey salawaatuhu eebahay naxariisyaalkiisa iyo wasalaamuhu eebahay nabadgelyadiisa calayhim cala arusuli rusulyaal korkood ay ahaatay oo wasalaamun cala lmursaliin buu ilaah yihi wasalaamun cala lmursaliina nabadgelyo waxay ahaatay rususha korkooda lisalaamati ariiqihim waddaday qaadeen toosan ayagii yaa toosan qofka hadduu toosan yahay wado toosanna qaado ilaah waxma ma dulmiyo ma lamaagahay kolkaa rususha iyo wadadan iyaga lala diray iyo wixii diinee laga maqlay ayaa xaqa allihii baaxisi rusuli rusulyaal bixiyey salawaatu ilaah naxariisyaalkiisa iyo wasalaamuhu eebehay nabadgelyadiisa calayhim rususha korkooda ha ahaato waxaa rusushaas loo bixiyey ila almukallafiin intii la xil saaraa loo bixiyey unka marka hore laba uqeybsamaa makhluuqa marka hore laba uqeybsamaa wuxuu uqeybsamaa wax jaamid oo naf lahayn iyo wax naf le wax naf ma leh sida dhagaxoo kale geedahoo kale biyahoo kale waxaan naf lahayn iyo wax naf labadaas u qaybsamo markaasaa naflihii laba goor sii qaybsamo haddana marka hore caaqil iyo u uqaybsamo wax garaadlo waxaan garaad lahayn waxaan garaad lahayn mukalaf maaha kii hore ee jaamidaadkeena yihi naf malana ma laha mukalaf maaha waxaan naf lahayn mukalaf maaha marka hore qaybtaan labaad ee nafta leh wixii maalayacqil aan caqli lahayn mukalaf maaha wixii caqli le yaa markaa laba u qaybsamaayo caqliga inay shahwo ula jirto inaan shahwo ula jirin haddii caqligii ayaan shahwo ula jirin sida malaaigta oo kale mukalaf maaha sababta waxaa wey xumaan baan ka suuragelay samaanaaba loo abuurayba gafi maayaan been sheegi maayaan wax dili maayaan wax dhici maayaan abuuridoodii horeba laguma darin maxay rasuulka baahan yihiin kolkaas waxaa soo haray ee caqliga shahwo la daray aljinu walinsu labadan qaws way sagalayna magacooda laisku yira marka insigii caqliga shahwa labadaba la geliyey sooma hadduu intuu caqliga iska dhaafa shahwada raaco xoolaha waa ka xun yahay ulaaika kalancaam bal hum adalu laakin haddii uu caqliga raaco shahwadana ka adkaado malaa'igtu ka fiican ama lamid mayo maxaa jira malaa'igta daacada ilaahay adeecayiin waa abuuris neeftaada sanka ka socoto oo kala wa laakin basharka daacadu ilaahay adeecayo waa daaco qasaba oos naf la diriiray shaydaan la diriiray hawan la diriiray geed isaga qabtay kolka uu naftiisii meel mariyey waa ka ajri badan yahay waana ka fiican kolka markuu insaanku fiicnaado malaa'igtu ka fiican markuu xumaadana xooluhu ka xun kolka wuxuu haleelayaa qoladuu ku darmay idan ila lmukalafina jinigi insi haqalaynaa la yihaa sanafrugu lakum ayuha thaqalaan wamaa khalaqtu ljina walaysa ila liyacbuduun rususha marka waxaa loo diray kuwan mukalafiinta o ila lmukalafiin baa loo diray jiniga rusul ma leeyahay mase male jamhuur waxay qabtaa rusul u gaaro reer jini a male laakin rususha basarka yaa uu rusulay ka faa'idaystaan nabigeena waa kii la kulmay jini fi suurati alcaqaaf waid sarafnaa ilayka nafara min aljini yastamicuuna alqur'aan falama xadaruuhu qaluu anfituu falama qudiya wallow ilaa qawmihim mundiriin qaluu ya qawmana inaa samicnaa kitaaba unzila min bacdi muusa muصadiqa lima bayna yadayhi yahdii ila alxaqi wailaa طariiqi mustaqiim ya qawmana ajiibuu daaciya allah waaminuu bihi yakfir lakum min dunuubikum wayujirkum min cadaabi aliim waman laa yujib daaciya allah waxaas warkii jiniga wey saas waxa u hadlay waa jiniga markuu nabiga intuu u yimid dacwadiiyo qur-aankii dhegaystay yuu noqdo dadkoodii kale u digayo kolka in nabiga uu dacwadiisii jinni ka faa'idaystayna rasuulka waa loo sheegay qul uuxiya ilaya anahu istamaca nafaru min aljini ya anoo qur-aan akrinay dhegaystay faqaaluu inaa samicnaa qur'aanan cajaban jinigii wa siduu qur-aanku u aqoonsaday basarkiiu ka fiican yahy kolkay nabiga quraysh bursanaysay jiniga saan u adeecay qul uuxiya ilaya anahu istamaca nafaru min aljini faqaluu ina samicnaa qur'aana cajaba yahdii ila rushdi faamana bihi walan nushrika birabbina axada inay gaalo ahaayeen walan nushrika birabbina axada kolka allihii baacisi rusuli rusul yaala diray ila lmukalafiin inta la xil saaray u diray maxaa mukalaf lagu yahay almru wannahyu labadaana mukalaf lagu yahay sidaan yeel sidaan hayeeli tawxiidkii qir salaadii duko bishii ramadaan soom zakadii xajkii silaaturaximkii jihaadkii alamru bilmacruuf saanaa lagu faray been dhaaf xan dhaaf rabsa dhaaf zina dhaaf khamro dhaaf wax iskududir dhaaf waa kan takliifta alamru walnahyi wa saan yeel saanaa yeeli addoon laleeyahay maxaa markaa loo diray rususha lihidaayatihim basharka hanuunintiisa daraaddeedaa loo diray ay dariiqa xaqaa ku hanuuniyeen wa bayaani sharaa'ic iddiin diinta wadooyinkeeda cadaynteeda loo dir waxaan waa waajib waxaana waa xaaraam waxaana waa sunno waxaana waa makruh waxaana waa mubax rususha cadaynayso dhahay wa bayaani sharaaicidi diinta wadooyinkeeda cadaynteed a rususha lala diray haddii la cadaynaa bidalaa-il daliilyaala lagu cadaynaa alqadciyati go-naanta loo nisbeeyey ilaahaa yihi nabigaa yihi waa daliil qaatica ah. markii allaa yihi iyo nabigaa yihi lagu yihaa war kale kuma banaan haddaad adigoo warkii nabi iyo kii alla lagu sheegay sii nacnaclayso maa yujaadilu fi aayaati illahi ila aladina kafaruu moorada waa gudubtay waxaad la murmaysa qofkaan ba kula hadlay ma rabbi rasuul la murmaysa ma yujaadilu fi aayaati illahi ila aladina kafaruu waa calaama min calaamaati nifaaqa kamida itaqi illaha markii qofka la yihaah maxaa laga hadlayay nacam awal bayeekayd baa la yihaah ee eh, hadday itaqi illaha ku dhibto waidaa qiila lahu itaqi illaha أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبس المعد munaafiqiinta waxay qoonsan jireen itaqila kolka itaqi lahaa qof mu'mina inay dhibtaa ma aha say ku dhici kartaa nebi maxameda lagu yihi suuratu takila maxay ka bilaabataa yaa ayuha nabiyu taqi llaha walaa tudici ilkaafiriin gaalo warkood ha yeeli kolka haddii nebi maxamed yaa ayuha nabiyu taqi llaha lagu hawiya maalin bagafa itaqila saad uga xanaaqi karta munaafiqaa tahay marka ilaha noo kaa sheegay waidaa qiila lahu taqila akadathu lcizatu kibira qabana mid ismi dembi saa itaqulah liyiha adiga ma ilah iga xiga jannadii maad ka timid faxasbuhu jahannam meel loogu talagalaa jirta wala bisha lmixer gogolka xuna ma lewa bidalaaili lqaciya qaciya waxaa looy war waa dhamaaday kolkii aaya muxkama la sheego ama suna haabita la sheego war waa dhamaaday daliil qadciya dawa kama dambaysa wa muran dambe ma jiro bidalaail qadciya adilada go-an oo qur'aan iyo xadiida iyo waadixat ilbarahin xujooyinka caad caad oo koonka iyo mucjizaadka iyo waxaan dhan waa adilla waadixa taduluka cala allah kutusinaysa wujuudihi wamacrifatihi macrifatihi waxikmati wa min aayaatihi allailu wannahaaru wshamsu waalqamaru wajacalna leyla wanahaara aayatayn famaxawna aayat leyl wajacalna aayat nahaari mubsira intaba aayad xaqa kutusinaysa kolka waadixat ilbaraahin xujooyin kuwooda cadcad ay rususha laga soo diray axmaduhu ilaahan ku mahadina calaa jamiici nicamihi ilaahay barwaaqayaalkiisa dhammaanteed korkeedan ku mahadina aan la koobi karin mid muuqata iyo midaan muuqan intaba leh nooc walba leh nicmooyinkaas dhammaantood korkeedan ilaah ku mahadina waas'aluhu ilah waxaan weydiisana almasiida kordhin uu nicmadii iisii kordhiyo addoonaa tahay weligaa muxtaajaa tahay walaa yanfacu daljadi minka aljad intuu ilaah uumay haddaad u ladan tahay ilahay waa usii baahanta daqiiqa kama maaran idan waas'aluhu ilah waxaan weydiisana almasiida kordhin min fadlihi ilaah deeqdiisa iyo ladnaantiisa xaggeedu iiga sii kordhiyo iyo wa karamihi karam iyo fadli labadiiba rabbi leeyahay fadli wuxuusan haysanin male waa taajir karamna waa deeqsi kolka kolkuu axadku deeqsi yahay waxna haayo ya sala waasaluhu waxaan ilaah weydiisana almazida korri min fadlihi deeqdiisa xaggeeda iyo wa karamihi sakinimadiisa waashhadu waxaan qiraayo ashhad ubayinu ligayri anigana aan uqiru fi lisaani waxaan carabka ka qiraayaa wausadiqu bijinaani laabtana ka rumaysna wa acmalu bijawaarixi xibnahana aan uga shaqayna alaa ilaaha garaxad lagu caabudo inuusan jirin ila allahu rabbiga xaq lagu caabudo maogi oo waxaan carabkana uga dhawaaqay qalbigana ka ictiqaadsana xibnahana uga shaqaynayo anigana aan qiraayo inta kalena aan u caddaynayo ashhadu waxaan afka ka qiraaya uurkana ka rumaysnahay adimadan uga shaqayna ana aan ogolahay inta kalena u sheega an laa ilaha ila allah laakiin afkii haddaan ka dhahna waa noo sahlan tahay laa ilaha ila allah adimadiina aan iska caabudayna hayr allah inkaar ma oho waana garaad la-aan ogo waana fahmin carabta midaa ku adkayda mid kuma adkay laa ilaha ila allahu afka inay ka yidhaahaana ku adkayd laakin markay yidhaahaan ka bacdi inay khayr allahi ka go-aan kuma adkayd waxaa ku adkaysa laa ilaha ila allah waxaad qur-aanka ku arkay fi suurati saafaat inahum kanuu idaa qiila lahum laa ilaha ila allah yastakbiruun hadalkaanay la weynaay way sii weynaysiin jireen wayaquluuna a ah, inaa la taariku aalihatina ilan laa ilaha macnaheeda waxa way ilaha kayrkiis banaanka ka mar iyagana inay banaan ka maraan ma rabaan wayaquluuna a ah, inaa la taariku aalihatina lishaaciri majnuun dabaal gabaya amaan dartii hayaasha u dhaafay idan kudhihida u ku adkay laakin anaga dhihida waa noo saalanta waxaasna waa fahmiba garashaan jirin laa ilaaha gar xad lagu caabudo ila allahu maahan inuusan jirin aan qiraya ali alwaaxidu midka keliya taha ah, alqahaar adoomadiisa wuxuu raba ku qasbaayo ku dirqinayay alkariimu deeqsigaha alghafaaru asturida badnaayo addoomihiisaasuu og yahay hawiya maalin bani dawaaba dambaaba haddana waa iska dada waa u jeer dhaafa taw buu la sugaa hadday toobad keena waa u dhaafa baarisana oo raxiimsana oo fiicnaan badana xaggiisa wanaaga ka imaana xaggii addoommadana xumaana ka tegaysa maxanaaqayo ma baabi'inayo ma dabargoynayo isaga dulqaadanaya alkarim allihii deeqda badna algafaar allihii asturidda badna ashadu waxaa kaloo mar labaad qiraya ana sayidana anaga sayidkanaga muxamedana caabaduhu ilaah addoonkiisa inu yahy wa rasuuluhu axaduu diray uu yahay shahaadatayka labadan waay ma kala maarmaan midna kuguma fila kolka markaad laa ilaha ila allahu tirahda waxaan ilahay inaad caabudaad ka dhaarata markaad tidhahda maxamed rasuulullahina waxaan maxamed ahayn inaad diinka qaadataad ka dhaaratay ka lasoo diray waa asiga keliyata ku labaad maa kolka wixii lala soo diray baa xaq ah marka hanuun iyo markaad doonaysa isla asagii wixii lala soo diray yaad raadinaysa kolka wada ilaahay gasho toosan midda nabi maxamed ahayn male axad la caabud alla male labada shahaada macnahoodii waa saas cibaadayay ku kooban tahay ilaah mutaabiciyo odaynimo iyo dabagalnayaa leh nabi maxamed warkii labadu ku dhay kolkaa waashadu waxaan carabkana uga dhawaaqaya laabtana ka rumaynaya xibnahana uga shaqaynaya anigana u hogaansamaya inta kalena u cadaynaya ana sayidana muxamadan ah inuu yahay cabduhu ilaa adoonkiisa kalimatu cabduhu waxay diidaysaa ifraad ifraad waxa weeye sidii ay yahuud ku samaysay cuseyr ama ay nasaar ku samaysay ciisa in intaan nabiga basharnimo iyo nabinimo dhaafino aan ilaah ag dhigno oo cudurka oo la qaadi iyo caafimaad iyo caaniya wiil iyo cimri oo dheeraada iyo nabiga la weydiiyey alayhi salaatu wasalaam markaas nabigii waa tukaan tukisay booskiisiina waa dhaafisay waxaasna shaqadiisa ma aha intuu noolaa wuu ka dagaalami jiray atajcalunii lilahi niddan mid saxaabi ah maasha allahu washiituu ku yidhi waxaad adiga ilaah doontaan waa kuuladay nabiga atajcalunii lilahi niddan ilaah lamid iga dhigtay qul maasha allah waxda mashiya aniga malihi ilaha mashiya kolka meel ana gelin naga soo gashaa taas waxaa kamid a ah in inta lagu weydiiyey waxaa derji hebel maarag allahu warasuulu aclam inaa tilaayi rasuulka oo aclamya warkeedii waa dhamaaday allahu aclam kudaa warka intuu noolaabaa la dhihi jiray asxaabtu dhihi jirtay wixii la dhihi jiray wax walba ma ah waa wixii diin ku saabsan markii su-aal diina la isweydiiyo allah warasuuluhu aclam intuu noolaa wixii diin kusaabsan ama waxyaalaha kaleo cilmi muxiido wax walba lagu koobo rabbu la gaarya markaa rasuulka deerna waa adduunka waa ka tegay idan allahu aclam aa laleeyahay warasuuluhu laguma daraayo atajcalunii lilahi niddan inamaa ana cabdullaahi warasuuluh saasuu nabiga u dagaalami jiray calayhi salaatu wasalaam markii inta asxaabta dhibtootay loo yimid la yidhi inaa nastakiisu bika ila allah gargaar jeri inamaa yustakaasu bilahi waxdahu gargaar ilaaha laga jeriya aniga shaqaday maaha markii mid saxaabi a ah yihi dadkaa xun baa loo sujuuda maan ku sujuudno law kuntu aamiran an yasjuda axada liaxadin la amartu lmar'ata an tasjuda lizawjiha axad axad in sujuudo ma banaana haddaan sadhaha axad axad ha usujuudo islaamtaan dhihi laha ninkeeda ha usujuudo xaq weyn buu ku leeyahay aniga samaya ma jirta markaa sujuud hayro hayrallahi loo sujuudo waa dhamaan saana madaxa la dhigin khuduu allaale kolkaad axad makhluuqoo bani aadam oo dan kaleedahay leedahay isha intaad laalaadiso isdullayso yaduun issaarta ni ni ni ni tiraaho ilaaha ka dhigta muxuu yahay ood kalagu sujuudi adoo kala war adigoon shaksiyaada baabinin waxaad weydiisanaysa weydiiso laakin markaad isu dulayso khushuuca lagu sheegaa waa kaas ee la yihi qad aflaxa almu'minuuna aladina hum fii salaatihim khaashicuun salaadaa lagu khushuuca ilahna loo khushuuca khaashiciina lilah laa yashtaruuna biaayaati illahi tamanan qaliila kolkaa khushuuca cibaado wey in la edab qaato la isxaqiro la isfororiyo ilaha taas le lalama laha ana muxameda cabduhu wa rasuuluhuna waxay burus celinaysaa haddaad moodid rasuulka inuu addoomaha lamid yahay oos caadiya ah, caadi maaha addoon intuu yimaadana rasuul oo ilaah intuu uunkii ka doortay waxyi ku dejiyey wa rasuuluhu miduu diray wa xabiibuhu axaduu jeclaaday wakhaliiluhu axad kalgacaladiisay u barxladahay hulla waxa waaye saafiya almaxaba maxabadiisaa saafiya oo rabbi u khaali ah oo wuxuu jecel yahay on arko afdal lmakhluuqiin inta lagu meecadka ugu food badan inuu yahay yanqiraya almukaram nabi xaggeeda laga darajeeyey inuu yahanqiraya bilqur'aani baa lagu karaameeyey qur-aankii alcasiizi ee sharafta lahaa waa qur-aanka casiiz matina kun iyo afar boqol oo sanuu maraya waa loo dhawaan waaye waa la dhaawici waaye wax waa lagu dari waaye waxna waa laga dhimi waaye inahu lakitaabun casiiz laa ya'tiihi lbaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi tanziil min xakiimin xamiid waa lagu dhixi weli ilaah ha ilaashanayo ina naxnu nazalna dikra wainaa lahu laxaafiduun kolka kitaabka xadiiska qiimiga badan ee maniixa isdaafacayo ee loo dhawaan karin almucjiza kitaabku waa mucjiz inta laysku xaraysay oo carab lala hadlay wain kuntum fii raybi mima nazalna calaa cabdina faatuu bisurati من midlihi wadcuu shuhadaakum min duuni illah in kuntum saadiqiin fain lam tafcaluu walan tafcalu fataqu naar alati waquuduha naas walcijaar waa loo dhawaan kitaabkaas casiiska almucjiza uunka uga daaliye banjariyey mucjizadii almustamirati joogtowday ee ka duwan kutubtii hore tawraad nabi muuse kama dambaynin injiilna nabi ciise kama dambaynin zabuur nabi daawuud kama dambaynin nabi la arkaba markuu isaga dhintay kitaabkiisii waa la dhintay dadkii loo dhaafaa dhaawacay oo wax ku daroo lugooyey laakin kan maya suubanihiina waa dhintay kun iyo afar boqol oo sana uu ka dambeeya waana sidiis xaab kuma gadoomin carna ma fuulin dalabtu u macaana almustamirati ee joogtada ahaa calaa tacaaqubi siniin guyaal iscirbintooda maceed uu joogto yahay iyo wabisunani sunayaal baa nabiga lagu karaameeyey xadiidkii wey sunadii almustamirati ifinaysay wadada iyay u ifinaysaa lilmustarshidi dadka hanuun doonka dadka xaq doonaya ee wadaca doonaya sunada rasuulka jidka u ifinaysa almaksuusu nabigii lagu gooni yeelay bijawaamici lkalim ereyo jawaamicu lkalima waxa weeye jawaamicu lkalim hadal lafdigiisu yar yahay macnihiisuna badan yahay wax dadka ka suuragalaa ma aha wax isaga alla ku koobo rabbi ku galadaysto laba kelmadood intuu yiraa yaa labadaas kelmadood macnahoodu dunida dhan buuxinay kolka jawaamiculkelimaa la yiraa kolka hadalka iyo macnihiisa inay iskeenaan oo iskufac yihiin iyo in macnuhu badan yahay in hadalku badan yahay in hadalkaagoo dhan badan yahay faa'iido badanna ayaan ku jirin hadduu isleegyahay hadalkaaga iyo macnaha laga faa'iidaystay aljawaabu calaa qadri su-aal iyo haddii hadalkaagu yaryahay laakin macnaha laga faa'iidaysana aan la koobi karin saasoo hasuubana isagayana la gaar ahaa almaqsuusu nabigii la koobay bijawaamici lkelim kelimayaal kuwada wax walba ururiya iyo wasamaaxat diin diin dhaafid badan diin culusoon khataar ahayno gabigeedaba samaaxiya fudeed ku dhisano haddaad safar ku jirto amaad xanuunsato iska afur mar kale soo gudo istaaga haddaad ku tukan weysa fadhiga ku tuka haddaad ku tukan weysa fadhigana jeefka ku tuko haddaad labadaba xamili weydana axkaamtii salaada qalbigaaga dareeri marka takaaliiftii waxa naloo diro o dhan ba awoodeenaba lagu xilay fataqu llaha ma sadacto wax tabartaada kaxagga amada lagu dirin be diintii culaabba male culaab male diinta dhibaatana male wa samaxati diini diin macaan badan oo dhaafid badan salawaatullaahi ilaa naxariisyaalkiisa iyo wasalaamuhu ilaa nabadgelyadiisa caleyhi nabiga korkiisa ha ahaato wacalaa saa'iri nabiyiin nabiyaal wixii ka haray korkooda ha ahaato iyo walmursaliina kuwii la diray iyo waaali kulli mid la arko nabi ama rasuula dadkiisii wasaa'iri saalixiin addoommada suuban inta ka hartay ama bacdu intaas ka gadaan wuxuu sheekh nawowi tilmaamaya alcila albaadisa calaa taaliifi hada alkitaab kitaabkan inuu ururiyo isdejiyo ciladii mukalafsay maxay ahay wuxuu yihi xadiisaan warinay faqad rawayna waxaan warinay can caliy bni abi aalib ka warinay radia allahu canhu ebey cali raalli ah ka noqdo radia allahu canhu asxaabta la dhahay yaa calina la dhaha karama allahu wajhahu iyo calayhi salaam mina la dhihima waxaa jira abubakar ba karama allahu lama yidhaahe cumarna karama allahu lama yidhaahe cismaanna lama yidhaahe maxaa cali karama allahu loo leeyay calayhi salaam haddii cali la yidhaahana maya jamhuur lmuslimiina waxa ay isku waafaqsan yihin kalimatu calayhi salaam lilmacsuumiina malaa'igta iyo nabiyaasha iyo rususha a ah, calayhi salaam la yihaha asxaabta say u dhantahay radia allahu canhu yaa la yihaha wixii mu'mine ka soo haray hadduu dhintay raximahullah aa la yihaha hadduu nool yahayna afar allahu lahu yaa la yihaha tamyiis lama rabo iyo muslimiinta oo lakala qaad qaado oo lafa iyo cugdo lagu abuuro qaarna cirka lala furo khaladka shiica wadoo kale qaarna la derdero abubakar iyo cumar ay caynayiin calina waa tukaanduqinayiin waa dhaafa alayhi salaam ay leeyi faqad rawaynaa can caliyin radia allahu canhu wa cabdullaahi ibni mascuud saxaabigii qiimiga badnaawe hudali buu ahaa eshi ma aha wa mucaad ibni jabal waa ansaari culamadii umatu maxamed waayeelkeedii wa abu darda wabni cumar wabni cabaas wa anas ibni malik wa abi hurayra warinyaal aan ku warinay mutanawicaatin kala gaadgaadiisan warkii la wariyey waa kana ana rasuul allah kala rasuulkiisa sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa iyo wa aalihi dadkiisa wasalama allaha nabadgelya ku badiya in qaala rasuulka yihi man xafida qofka ilaaliya dusha ka qabta calaa ummati liajli ummati ummadayda daraaddeed arbaciina afartan xadiisan min xadiidin xadiidyaalaha afartankaas xadiis min amri diinihaa ummadda diinteeda amarkeeda kamida hadduu tawxiid kusaabsan yahay ama fiqi ama ayi shay waa amru diin bacatahu llahu ilaah waa bixiya yawma alqiyaama qiyaamada maalinteeda fii zumrati lfuqahaa qolada fiqiga taqaan kooxdooda yaa qiyaamo lala soo bixina walculamaa mashaayikh oo afartan xadiis qofkii korka ka qabta culamadii ku darmay a culama la dhigi kara afartan xadiisuu bartay wax sahlan ma wa fii riwaayatin riwaayo kale oo isla xadiidkan warisaa waxay sheegaysaa inuu rasuulka yihi bacathahu llahu afartan xadiis ruuxa ummadda intuu u barto iyagana ummadda sii bara ilaah wuu soo bixiyaa faqiihan isagoo caaliman ah axkaamta yaqaana caalimna wa fii riwaayati abi dardaa riwaayadiisa waxay sheegaysaa inuu nabiga yihi wakuntu waxaan u ahaanayaa lahu ninkaas afartanka xadiis ummadda u xifdiyey yawma alqiyaama qiyaamada maalinteeda waxaan u ahaana shaafican mid isaga u ergeeya waxaday si ka noqdaan ciriiri uu qiyaamada galo aniga rasuulka u ergeynaa wa shahiidan inuu culamadii kamid oo nin fiican yahay aan kaca wa fii riwaayati ibni mascuud cabdullaahi ibnu mascuud riwaayadiisa gudaheeda waxaa ku sugnaa cabdullaahi wuxuu yihi qiila waxaa loo dhahaa lahu ninka afartanka xadiis xifdiyey udkul gal min ayi abwaabi iljanna jannada albaabadeeda ki aad shi'ta doontid sideedka sideedka albaabay jannada ka koobanto yaa laleeya kaad rabta ka gal wa fii riwaayati ibni cumar cabdullaahi ibni cumar riwaayadiisiina waxay sheegaysaa in rasuulka yidhi kutuba magiciisa waxaa lagu dhiga intuuba nool yahay fii zumrati alculamaa culamada jamaacadooda magaciisii lagu qoraya waxushira fagaaraha qiyaama wuxuu la imaana oo lala soo bixina fii zumrati shuhadaa dadkii ilaah daraadi u dhintay qiimiga badnaa uu fagaaraha qiyaama la imaana xadiidkii farada badnaa watafaqa alxufaadu culamadii xadiidka kor ka taqiinay waxay isku raaceen oosan ninna ku khilaafin alaa anahu xadiidkan inuu xadiidun daciifu yahay aa la isku raacay haddana wain kasurad walow kasurad haba badato turuquhu wadooyinkuu ku yimid caliyaa laga wariyey cabdullahi ibni mascuudaa laga wariyey macaad ibni jabalaa laga wariyey abudardaa laga wariyey cabdullahi ibni cumaraa laga wariyey cabdullahi ibni cabaasaa laga wariyey anas ibni maaligaa laga wariyey abu hurayra laga wariyey abu saciidin alkhudri wamaca dalika waa xadiis daciif waana lagu shaqeeyo waqad sanafa alculamaa culamadii waxay dejiyeen radia allahu ilaah raalli ha noqdo tacaala ilaah kor ahaye canhum culamada xaggooda fi hada albaab arbaciin arbaciinka wa fii baabi larbaciinaat afartan afartankan xadiid waxay dejiyeen ma arbaciin an laa yuxsaa la koobi karin ahna min almusanafaati kutubtii la dejiyey markaa sheekhu nawowi intuu og yahay inay dejiyeen uu tilmaamay fa awalu man sheekh midka ugu horeeyey calimtuhu aniga aan ogaaday sheekha inuu sanafa dejiyey fiihi arbaciina kafi afartan xadiis nin isku duwan ninka ugu horeeyey intaan ka warqaba cabdullaahi ibnu lmubaarag caalim taabiciya oo mujaahida la yaabay buu ah uma haddaan cabdullaahi waxaa ku xigay moxamed ibnu aslam atuusiyu ciddaa loo nisbeeyey alcaalimu shiikhi alrabbaaniyu alla aqooninta loo nisbeeyey maxamed ibnu aslam caalimka biyaqaan buu saddex waxaa xigay uma alxasan ibnu sufyaan annasaa afar abubakr alajuriyu shan abubakr ibn ibrahim alasfaniyu lix wadaara qudniyu toddoba oo alxaakim sideed abu nucaym sagaal abu cabdiraxmaan asulami toban abu saciidin ilmalini kow iyo tan abu cuhmaan isabuni laba iyo toban cabdullahi ibni maxamed alansaariy saddex iyo tan abubakr ilbayaqiy afar iyo toban intaa markuu sheegay wakhalaa'iqu culamo badan baa afartan dejisay aan laa yuxsawna la koobi karin min almutaqadimiin sheekhyihii hore iyo walmutaakhiriin kuwii dambeeyey labadaba le isaga saas u hadlaya sideed boqol oo sana laga jooga nin dhow ha u qaadanin sideed boqol oo sanaa geeridiisi laga jooga kolkaasuu leeyahay raggii hore iyo raggii dambe inta ka dhacaysa aada arbaciinadkaas loo dejiyey shiika wuxuu yihi waqad istakartu llaha ilaahaan ka khayr weydiiyey tacaala kolahaaye fii jamci arbaciina afartan kulminteed xadiidan xadiidyaala aniga afarta inaan dejiyaan damcay kolka intaan hawsha bilaabina ilaahan ka khayr weydiiyey istikaarada laba ragcadooda la tukadaa min hayri lfariida habeenkii markaad seexanaysa laba ragcadood tuko anan farad ahayna sunaa ducaad akrisani macruufo saxiixulbukhaari ku taala abu jamraha ku taala riyaa saalixiinka ku taala ducadaas markaad akrisidna waa seexanaysa markaad seexatana wixii ku khayr ilaaha kaa yaqaano kugu toosinayo qalbigaa uu ku sharxaya waanu kugu dhaqaajinay waxaa loo sameeya istikaarana mubaaxaadka wa axkaamu lkhamsa wixii suura gala waa shan xugum waxa inuu muxaram yahay iyo inuu makruuh yahay waa laba waajib inuu yahay iyo manduub sunno inuu yahay waa laba mubaax inuu yahay afartan kale istikaaro loo sameyn waxa hadduu muxaram yahay ama makruuh yahay ka tegidiisaa lagu faray maxaa istikaaradiisa ku fali banaanka kama hadduu waajib yahay ama sunno yahayna waa lagu faray liimaa lagu yihi istikaaro ma baahno kolkaa istikaara waxa u baahan wixii aan waajibna ahayn sunnana ahayn xaaraamna ahayn karaahna ahayn mubaaxa ah. amhilahaliya saad u garataan waa idin mihaali awaayo laba gabdhoodaad jeclaatay tan maad guursataa mase tan aad guursataa tan guursata waa banaan tahay tanna waa banaan xoogaa adiga caqligaaga hadduu meel aad kaan waayo istikaara samay haddaad tijaaro maagan tahay makhaayid maad furataa mase dukaan maad furataa beled fulan maad degtaa mase beled fulan aad degtaa inta maadahdaa mase inta maadahdaa waxyaalahaas mubaaxaysa qaar waa loo sameeya laakin afartan kale ma loo sameyna wixii muxaram ama makruha ka fogo istikhaaradadana ma aha wixii waajiba ama suna ana gudo istikaaro warkeed meesha ma yahay kolka inuu sheekhan arbaciin dejiyey waajib iyo suna midna maxaa jira arbaciinaadna waa la dejiyey kutub badanna waa la dejiyey idan hadduu sheekha uusan arbaciin dejinin ma dembiyaa loo qori laha looma qoreen hadduuse dejiyey faa'iido weyn hala helo waa ka caawayna anfacday sideed boqol oo sano geeridiisii ka gadaal sootan anfacday ma axaadiista waddankeena mar hore tagtay ee saxiix ku jira arbaciinu nawowi iyo abujamra mar horay waddankeeni tageen ka kabacdi riyaad saalixiinaa tegay kutubtaa waaweyn awal hore ma jiri jirin mar dhaway carrada tageen waxaa loo ahli jiray tawada duljaariye iyo wasiyatu cali iyo dulat الnaafixiini bugyat lmustarshidiini sulam lwaacidiini kuba kitaabkan kitaab fiican sheika waqad istakhartula ilahan ka khayr weydiiyey tacaala kodahaye fi jamci arbaciina afartan kulminteed xadiidan xadiidyaalaha iktidaan ku dayasho bihaulaai aima imaamyaalka hortay dejiyaan ku dayana alaclaam ee calamyaalka waxufaad ilislaam islaamka ilaaliye qabtay waqad itafaqa alculamaa culamada waxay isku waafaqeen calaa jawaazi alcamali ku camalfal banaanaanteed korkeeda bilxadiisi daciifi lagu camalfalo fii fadaail acmaal acmaasha fiifiican hadduu kutusina maxaa yeeley xadiis daciif hadduu khayr ku sheega waa yeelaysa adila caama lahayaayo khayrkii samee ku timi qur-aanka ay ku sugan tahay yaa ayuha aladina aamanuu irkacuu wasjuduu wacbuduu rabakum wafcalu lkhayr fastabiquu lkhayraat awalaa wixii khayra samee lagu yihi kolka xadiis daciifa oo shuruudii xasannimo gaari waayey waya daciifka ama mawduuc hadduu yahay ama matruuk yahay ama makduub yahay waxaas maxaad ku banaysa kolka hadduu yahay daciif asuu camal suuban kuu sheego waa la samaynaya waxaana camalka suuban loo cuskana awalaa wixii khayra lagu diray wixii fiican horea lagugu diray waa samaynaysa shiikan wuxuu yihi wamaca hada xadiis daciifa fadaail acmaal ilan taalifa kutub la dejiye waa min fadaail rasuulka markuu tilmaamayo waxyaalaha qofka bacda wafaatihi geeridiisa ka gadaal uu ka faa'iidaysta markuu noo sheegayay saddexuu rasuulka tilmaamay calayhi salaatu wasalaam idaa maata bnu aadam inqataca camaluhu ila min halaatin sadaqatin jaariyatin aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcuu lah kolka cilmi yuntafacu maahu muslim haddaad waxbartay cilmi iyo quraan oo waxaad bartay lasii kaa dhexdoos qofba qof baray amaad kutub dejisay cilmigu yuntafacu bihi labadaas wa haddaad kitaab dejisay bacda wafaatika kitaabkaagii laga faa'idaysana sadaqaa ku socda man dalla cala alkhayri falahu mithlu ajri faacilihi laa yanqusu min ajrihi shay haddaad muslim wax bartay amaad kutub dejisay kolka taas wa maca hada falaysa ictimaadii cuskiinadaydii calaa hada alxadiidi maaha bal calaa qawlihi maxaad cuskatay ya imaamu nawowi maxaad cuskatay bal calaa qawlihi rasuulka qawlkiisi yaan cuskaday sala allahu allah naxariis caleyhi rasuulka korkiisa waaalihi dadkiisa allah unaxariiso wasalama allah nabadgeliyo filxadiidi xadiidyaal asaxiixati fayoobay wasuubanaha yihi liyubaliga shaahid dadkiina goobjooga a gaarsiiya oo minkum uminiinta idin kamida alghaa'iba dadka maqan asxaabta markuu waxu sheega wuxuu dhihi jiray balliquu canii walow aaya liyubaliqa shaahidu minkum ulgaay raggiina goobjooga ragga maqan gaarsiin ragga maqan maxaa soo galaaya wixii markiiba joogay laakin aan goobtaas joogin ee noolaa iyo wixii dib dhashay labadaba haa'ibnimay soo galaayiin asxaabta sidee yeeleen kolkaa diinta islaamka sida qarniba qarni uga dhexlaayay maanta iyadoo nabadii caana qabtay anagana soo gaartay liyubaliqa shaahidu ninka goobjooga oo minkum idin kamid alghaayb ha gaarsiiyaan cuskaday wa qawlihi qawli rasuul rasuulka ereygiisii yaan cuskaday sala allahu naxaris allaha badiya caleyhi rasuulka korkiisa iyo waali dadkiisa wasalam allaha nabadgelya ku badiye uu yihi nabara allahu allaha nuuriyo imra-an ruux samica maqlay maqaalatii aniga suubanaha hadalkayga maqlay fawacaahaa maskaxdiiya maanka geliyey fa adaahaa gutoo dadka u sheegay kamaa sidii uu samicaha u maqlay <coughs> isagoon waxna ku darin waxna ka dhimin siduu u maqlay u gutay amaana cilmiya la raba amaana cilmiya waxaan saad u maqasho adna umada u gaarsiinay adoon waxna ku darin waxna ka dhimin danna ku wadanin qofna ku dhaqaalaynay qofna kusoo dhawaynayn wixii waa diin danahaaga ha ku dhex darin si cad u sheeg subanaha ducaysa ha kugu dhacaysa mustajaab wa nuura kaaka ka ah <clears throat> nabar allahu allaha nuuriyo imra imraan ruux samica maqlay maqaalatii hadalkayga fa wacaaha kabacdi weeleeyey fa gutay maqaaladii kamaa sidii si lamida u sami ahaa u maqlay labadan xadiisaan cuskaday kaas ma cuskanin culamadii wadada martay arba arbaciinka dejisayna waa ku deganahay culamada marka arbaciinka dejisay sheika hortida tilmaamayey nin walbaba arbaciinkiisi nooc gaaru ka dhigay ninkii caqiida ka dhigay ninkii jihaad ka dhigay ninkii axkaam ka dhigay ninkii adab ka dhigay shareecada diinta wadooyinkeedaas farada badan ninba afartankiisi wuxuu ka dhigay afartan xadiiso dhan isula jeedo hal mawduc ka hadlay sheekha taasuu khilaafa wuxuu yihi aniga waxaan raba intay ka hadleen inaan ka hadlo oo afartanka iga xadiis qaarkeed salaada ka hadla qaarna zakaa ka hadla qaarna soom qaarna xaj qaarna nikax qaarna dalaaq qaar akhlaaq qaar badno oo aniga kuwayga waxaan ka dhigaa kuwa kuwaas ka guda wey sheikha wuxuu yihi suma ka gadaal min alculamaa culamadii arbaciinka dejisay waxaa kamid a ah man qaar jamaca kulmiyey alarbaciin afartankii fii usuuli diin caqiida ka dhigay asludiin caqiidada wa kolka ilaah iyo nabiyaasha iyo qur-aanka iyo qiyaamada iyo intaasuu ka hadlay asludiin wa bacduhum culamada qaarkood fi lfuruc furuucu shareeca markii caqiida la bixishaare salaaduu qaar ka dhigay zakaduu qaar ka dhigay soomkuu ka dhigay xajbuu ka dhigay silaturaximkuu ka dhigay nikaaxuu ka dhigay dalaaquu ka dhigay wa bacduhum qaarkood fi ljihaadiyuu ka dhigay wa bacduhum qaarkoodna fi zuhdi iska ilaalintuu ka dhigay muxaramaadka la iska ilaaliyo zuhdiga waa in waxay xalaasha ana lagu ekaado waxa xaaraamtaha la iska dhowraa zuhdi la yihaah kolkaas saddexay culamada zuhdiga u qaybiyeen zuhdun ila dunyaa adduunyadii loo zaahidoon aakhiraba la daymoonin wixii dadaal iyo dadnimo lalahay adduunya lagu koobo sida gaalada oo kale aan aakhiraba la dayin waa zuhdun ila dunya zuhdun ani dunyaana meel la fariisto la yihi aniga addunya wax ku darsan maa bilcaan guursan maa xoola dhaqi maa dadka agdhawaan maa meelaa taagtaagnaado macruun iyo baahi loo dhinto waxbana waxaasma zuhdun fi dunyaa adduunyadii gudaheedii aad ku saahidaysaayo wixii xaaraam ana waad iska ilaalin wixi al waa isticmaalaysa kolka qaar saasuu ka dhigay fusid oo bacdahum qaarkood fil adaabi usluubta runta amaanada deganaanta deeqda geesinimada usluubkaasuu ka dhigay wa bacduhum fi lkhutaab qaarna afartankiisii wuxuu ka dhigay khudbada jimcada wa kulluhaa intaasay culamada sameeyeen maqaasidu maqsadyaalo waaye saalixatun susuuban radia allahu ilah raalli ha noqdo tacaala korahay can qaasidiha culamada arrimahaas ka hadashay ilah raalli ha ka noqdo waqad ra'aytu anigase waxaan damcay jamca arbaciina afartan xadiis uruurintood ahama ka daran min haadaa kuwaas culamada kullihii dhammaantiis wahiya tan ka daranee dejin doono arbacuuna xadiisan afartan xadiid waaye afartankaas oo mustamilatun uruurisay calaa jamiici dalik intaas ay culamada u kala baxeen oo dhan isu keenta wa kullu xadiidin xadiid kulligii minhaa afartanka aan uruurin doono kamida uu yahay qaacidatun jirid cadiimatun weyn min qawaacidi diin diinta islaamka jiridaheeda kamid qad wasafahu lculamaa culamada ay ku tilmaameen xadiidkaan sheegi doono biana madaara alislaami islaamka oo dhan wareegiisa caleyhi korkiisa inuu xadiidka labaad oo kale xadiisu jibriil madaarulislaami wa jibriilaa nabiga weydiiyey can ilislaami wa can ilimaani wa can ilixsaani islaamka intuu ka koobnaado arkaantii waa labiiyo tobanka shantaas arkaanta islaamka iyo lixda arkaanta iimaanka iyo halka xisaanka kow iyo tobankaas dir arkaanu diin la yihaa kolka xadiiskaas markaad ogaato waxaa ku jira dhuuxda islaamka oo dhan waad fahamtay lagama maarmaan weeye ruuxa muslim isu yaqaan inuu xadiisu jibriil dhuuxo tuu dhagaysto barta dhuuxo way maanay xadiiska labaad buu noqon doona kolka biana madaana islaami islaamka wareegiisa aleyh korkiisa aw huwa nisfu lislaam inuu islaamka niskiis yahay oo intii islaamka u qeybsamuu qaar ka hadlaaya sida xadiiska ibn cumar oo kale buniya islam calaa kamsi aw thulutu thulutu lislaam midka koobaad inama alacmaalu biniya islaamku waxna waa niyo waxna waa qowl waxna waa ficil niyadii uu ka hadlay waa thulutu lislaam islaamkao saddex qayb laga dhigay qayb buu ka hadlay aw naxwu dalika wax lamida sheekha ballanqaad buu sameeyey uu leeyahay afartanka xadiidaan soo wadeen ururin doono waa inay saxiix noqota intooda badanna ayba muslim iyo bukhaari isku raacsan yihin waxoogaayaoo ka baxsanna sunanka kale aan kasoo qaadayo suma ka gadaal altazimu waxaan isku waajibinaya oon ummadda u ballan qaadaya fi hadihi alarbaciin afartanka xadiida aan soo wado an takuna afartankaba inay noqoto saxiixata mid caafimaad qabta laa matcaan litaacilin fiiha aan wax laga sheegi karin nabad qabto fayow inay haataan ballan qaaday oo afartankaasi shiikhii baa ballan qaaday wa mucdamuhaa afartanka intooda badan fii saxiixay albukhaariy wa muslim labada kitaab ee kutubta xadiiska u horeysa kow laba labada ah yaaban inteeda badan afartan kasoo qaadaya wa adkuruha mar saxiixnimo ballan qaaday kutubtii la isku raacsanaana kasoo ururiyey markaasi infacadeedii la sheega looma baahna oo dadka waktiga laga qaado dadka la cayigeliyo kolka aniga iyo rasuulka intii udhaxaysay carabka marin maaha waadkurwa waxaan sheegi doonaa afartanka xadiis maxduufat alasaniid facaadeeda iyo abtirkooda iyo abtirkeeda iyadoo la gooyey oo warka oo dhan qaada rasuulullah baan ka bilaabayo ilan anaa ballan qaaday saxiinay ahaatee gadaasha rawaahu lbukhaariyu rawaahu muslim rawaahu tirmidiyu waa dhihi doonaa kolka haddaad intaas ka badan waxaad ka heli doontaa kutubtii saxiixda gacantaad ku haysa iyada nafteeda sanadka muxuu u gooyey maslaxuu u gooyey waadkuraha waa xusi doona maxduufat alasani iyadoo facaad abtirkeeda la gooyey liyasula inuu fudaado daraaddeed xifduhaa korka qabashadeeda wayacuma inuu uunka wada gaaro alintifaacu ka faa'iidaysi iyo axaadiistii laga faa'iidayso inshaa allahu shadki ilaah banaanku iska dhigay haddaad hadlaysid kama tegi kartid mashii'adii ilah inshaa allahu ilah hadduu doono tacaala korhaay uma haddaan afartankii dhameeye ka gadaal utbicuha waxaan raacsiin doonaa bibaabin baab wuxuu ku saabsan yahay fii dabti khafiyi alfaadiha afartanka xadiis erayadooda kii macnihiisa uu qarsoon yahay aan sidii loogu dhawaaqi lahay dabdigii iyo macnihii tilmaamayo dabdiga waa sidii loogu dhawaaqa kaas waa lagoda ka waa lahoos dhaba wasankaas fulana uma utbicuha waxaan raacsii doonaa bibaabin baab ku saabsan fii dabti khafiyi alfaadiha afartanka xadiis erayadooda kii qarsoon koobi diisa sheekha marka taluu soo jeediye wuxuu leeyahy haddaan axaadiistii sidaas ahayn ururiyey aakhare wixii rabaa xadiista ha barto oo ha ku xirmo waana arki doontaa markaad dhadhamisood buuxdaad arki doontaa wuxuu sheekha reegahay bunaysa wayanbagi waxaa haboon likulli raakibin qof jarinaaya kulligiis fi laakhira aakhiro dambi dhaafiya janna qofka raba qofkaan rabin waa gaal an yacrifa inuu aqoonsado hadihi laxaadiis axaadiistan afartankeen ururinaayo inuu aqoonsado ah haboon sababkana waa lima liajlima shay dartiis ishtamalad ay afartankan xadiid kulansatay caleyhi korkiisa oo min almuhimaat arrimo waaweyno aan laga maarmino islaamnimadii iyo aakhiri adduun labadaba ka hadlay wax tawad ay afartankii koobtay caleyhi korkiisa kamida min atambiihi balaarujin calaa jamiici taaca taaca dhammaanteed korkeeda laysku balaarujiyo wadalik inay sidaas tahay daahirun waa muuqataa liman ruuxay u muuqataa tadabarahu arbacinka fiirfiiriya oo xadiidka macnihiisa sharxiisa fiiriyo ogaada ayay u muuqataa sheikha hadduu gogashii gabagabeeyey wuxuu yihi wa cala allah eebbaweyne korkiisa laa calaa hayri axad kale maya ayuu ictimaadi cuskiinadayda ahaatay wa ilayhi ilallah ilaahay xaggii laa ilaa hayri axad kale maya ayaa taswiibi bandhigidan isu bandhiga ilaahay xaggiisay ahaatay iyo wastinaadi tiirsigayga ilaahan ku tiirsana axad kale laisku tiirin karaa ma jiro walahu ilaah keligiisaale ale alxamdu mahad iyo wanicmatu barwaaqo wabihi billah ilaa sababti atawfiiq waafaqid lagu waafaqo wixii sawaaba ilaaha lagu helaa haddaan ilaah ku waafajinin wamaa tawfiiqi ilaa bilah wabihi ilah ay atawfiiqu waxaw suuban waafaqid la waafaqo ilaaha leh oy sababtiisa ku ahaataa iyo walcismatu badbaada qabiyo ilaalsanaan laga ilaashanaado def iyo khata iyo waxaan habboonayn المصنف رحمه الله الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه عشر كان عشر كي لبادو كنا صابسنا حديث الأربعين النووي xadiidka koobaad raawigiisa waa taqaanaan waa amiiru lmu'miniin cumar ibnu lkhataabi radi allahu canhu magacan amiiru lmu'miniin awalu man luqiba bi hadihi laqba isagu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii la oofsaday taladii muslimiinta abubakar baa qabtay abubakar waxaa la dhihi jiray khaliifatu rasuulillah abubakar haddii la oofsaday si cumar waktigiisii la yimid isaga muslimiintii ay isku raaceen madax laga dhigtay waxay noqotay in la yidhaha khaliifatu khaliifati rasuulillah saas haddee u socoto warka waa dheeraan laha marka waa la tashaday go-aankii la gaaray wuxuu noqday cumar in loo bixiyo amiiru lmu'miniin kolka magaca amiirulmu'miniin la yihaah nin lagu magacaabo ninkii ugu horeeyey cumar ibn lkhadaab radi allahu canhu waa taqaanaan cumar bin lkhitaab inuu yahay thani khulafaa irashidiin khulafaa irashidiin ninkii labaad wey dadkii gaar ahaan iyo guud ahaanba nabiga in lagu daydo u tilmaamay wey rasuulku calayhi salaatu wasalaam facalaykum bisunati wa sunati alkhulafaa irashidiin guud ahaan wey gaar ahaan wuxuu rasuulka yihi iqtadaw biladayni min bacdi abubakar wa cumar gaar ahaanna waa loo sheegay waxaa kaloos cumar kamid yahay casharatu lmubashariina lahum biljanna tobankii iyagoo nool janno loogu bishaareeyey cumar kamidu islaamka markuu cumar soo galay mutamimul arbaciin wuxuu maraayey wixii islaam hortiis galay sagaal iyo soddon qof ay maraayeen isaga afartankii buuxiyey markuu islaamay daarul arqam baa lagu jiray waa la uruursanaa waa la dhumanayay cumar wuxuu yidhi yaa rasuul in meeshaan lagu dhunto maylaabaa ku faray maya tabaryaraan baa noo geysay galabtii cumar uu soo islaamaa gurigii laga baxay jiadkii makaa la maray midigta nabiga waxaa ka socday xamse ibnu cabdilmutalib radi allahu canhu asadullahi wa asadu rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam bidixdana waxaa ka socday nabiga cumar bin alkhataab radi allahu canhu abijahl baa abtigaa walaashi baa dhashay abijahl walaashi baa cumar dhashay kolkuu abujahl arkay cumar oo nabiga la socda wallahi alyawm tanaasafat quraysh buu yii quraish maantay laba u qaybsantay nis buu ku xisaabay cumar inteena kale banaanka joogtay gaalada nebiga diida nisaan xisaabanahay cumar ba hadduu moxamed raacay alyawma tanaasafat qurayshun quraish maantay laba isla og noqotay nisaa raacay nebi maxamed soo midigtiisa ninka ka muuqda xamse ma aha biixdana soo cumar kama socdo kuwaan gacantay ka baxeen qurayshna waa kala berintay markii hijira la bilaabay oo la caajirayeyna saxaabada intuu tegay oo laba ragcadood tukaday oo toddoba goor dawaafay isagoo bilaawihiisa iyo seeftiisa watiya gaashaankiisa quraysh saan u ag fadhiduu isdhex taagay wuxuu yidhi ninka raba caruurtiisa inay agoonowdo islaantiisana garoob noqoto aabihii wiil beero waa baxay maxamed iyo madiina aaday hayga daba yimaado wax saas u haajira oon cumar ahayn hore loo maaray dibna loo maaray waa la dhuuman jira haddaan socdaa ninkii rabay inay naagtiisa asaga qaado oo ilmihiisa agoontoodaan habartii gablanto hayga daba yimaad wixiisa isagoo watuu madiine ku yimid raadkiisa raad lama kordhigin asxaabta waa ku sheekaysan jirtay maalinkuu cumar islaamka soo galay korukicii la bilaabay maalinkuu dhintay yuu hoosu kaca maanta la jooga bilowday intuu cumar noolaa maya khaalid ibn lwalid oo aada loo jeclaa oo faatix muntasir ahaa muu cumar casliyey abu cubayduu ku bedelay inahaa fitna mid saxaabi aha yiri khaalid ibn lwalid boqol dagaal buu qaray boqolkiina guul buu ka keenay maxaa loo bedelay tani waa fitna khaalidkii baa yihi laa wabna alkhitaab xay intuu cumar joogo fitna maba imaan kartaba ama aniga ala rido ama ninkii la rabaa ala dhiso kolkaa cumar waa ninkaas isagaa raawiya xadiidka wariyey xadiidka mawduucuu ku saabsan yahay waa mawduuc yaadi niyada wey waxaa culamaa ulxadiid ay ku tilmaameen sul islaam inuu yahay addoonka wuxuu qabto saddex shay wey niyada wuxuu ka sameeyo iyo ficilka wuxuu ku sameeyo iyo qowl wuxuu ku sameeyo kolkaa waa thulusul islaam waxay culamaa ulxadiid isku raaceen kitaabka in laga bilaabo ninkii muxadida ama kitaab dejinaya inuu xadiidkan ka bilaabo imaam albukhaari kanuu ka bilaabay sheekh nawi kitaabkiisa kanuu ka bilaabay ulajeedada waa maxay tanbiihan cala aalib mawqif aniya ninkan diinta baranayo daalibka ayaa niyada qiimigeeda la tusaya markaad camal samaynaysid waa inaad biniyatin wa ikhlaasin ku samaysid niyada waxay kala saartaa waxa caadiga ah iyo waxa cibaadada waxaan caadigaa biyahaad cabayso iyo fadhigaad fadhiisanayso kicidaad kacayso socodkaad soconayso cuntadaad cunayso seexashada aad seexanayso yaa marna cibaado noqota marna caado noqon haddaad iska yeeshid caado wa sawaab iyo ciqaab midna male laakin haddaad biniyatin saalixatin ku yeesho oo cuntadii cibaadaad ugu xoogaysanaysaa socodkaad socotayna khayr baad u socotaa niyadii baa intay mubaxnimo ka qaado iyo camal saalixa ka dhagaysa sidaa daraaddeed baa kitaabka niyada loogu bilaabay mawduucuu ku saabsan yahay waa mawduucaas ah. sababna waa jirtay sabab xadiidka keentayna waa jirtay wadaad saxaabiya oo dadka kamida ayaa reer maka ma ku joogay walaal saxaabiyadoo fiicanna reer madiinay ahay madiina intay ka tagtay ay maka ibaado u timid cumriya xaj wadaadkii wadaadii waa jeclaaday inuu guursaduu damcay inaanku guursadaan rabaa waxba guurkaa kama qabe laakin muhaajiradaan ahay oo reer madiinaan ahay adigana muhaajir ma tihid reer makaa tahay haddii guurka dhacana inaan kaa dambeeyo on kula jeegay noqoni hijradaydiyaa dhaawacmaysa marka haddaad madiine ugu imaanaysa wax kama qabo guurkaaga laakin maka kusoo noqon ma rasuulkii waa ka tegay asxaabtii waa ka tagtay muhaajiraa la noqday hijradii waxaa lagu gaaray ajri weyn wixii dambiga ka horreeyaa lagu dhaafay hijradaydii baabi-in mahaa wadaadkii isagay dawade jidkuu ku dhacay intuu ka lugeeyey markuu madiine tagay afar boqol iyo konton kilomitr wixii dhibaayo ku dhacay muhaajiriinta waa ku dhaceen laakin muxuu haajiray wadaadaanuu rabay wadaadkii waa la naanaysay muhaajiru ummi qaysaa loo diiday wadaada ummu la dhihi jiray muhaajiru ummu kolkaa dhibkii iyo habeendhicii iyo sraaf qararkii suldhawyadii wadaadkii waa ku dhacday ajirna maayo islaantaanuu rabay sababka xadiidka keenayna waa kaas kolkaa niyada in la suubiyo oo marka wax la barana ilaahay dartii wax loo barto dalabna alcilma ligayr illah fa aba alcilmu ila lilah oo liyumaari bihi shusha dadka in lagula murmo ama magac iyo daraajo ama garaada lagu qaato inayan noqonin ee cilmiga la barana ibaada la samayna inay noqoto lilahi tacaala an amiiri lmu'miniin inta ala rumaysay ninkii uu madaxda xaggiisa waxaa laga wariyey abi xabsin xabse adoogeed ahaa libax waaye magiciisa abi xabsin cumar ahaa magiciisa ibn lkhadaab adoogiis waay radia allahu ilah raalli ha noqdo tacaala ilaa korhaye canhu cumar xaggiisa qaala cumar wuxuu yihi samictu waxa aan maqlay rasuulallah alle rasuulkiisan haddaan cumar ahay maqlay sala llahu naxariis allaha badiyo tacaala ilaah korahaye caleyhi rasuulka korkiisa iyo wa calaa aalihi rasuulka dadkiisii wasalama nabadgelye allaha ku badiye yaquulu isagoo rasuulka leh aan maqlay waa ka warkii rasuulka marka inamaa aadaatulcasri waay xasri waxa waaye inamaa waxay sugaysaa waxa ka dambeeya waxayna diidaysaa wixii kasoo horjeeda